alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma callamtna wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllahu taعaalى baabu istixbaabi dikri bacda الصalaati wa bayaanu sifatihi wuxuu ku saabsan yahay istixbaabu dikri dikriga alla la xuso sunanimada uu yahay sunno bacda salaati salaada gadaasheedana lala imaado dikrigaas wa bayaanu sifatihi sifadiisina waa la caddaynayaa dikriga asaga ah ee salaada gadaal lala imaanayo tilmaantiisii iyo qaabkiisana waa la caddaynayaa ilaahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala cibaadaadka waajibaadka ah intooda badan ama dhammaanba marka la guto in ilaahay dikrigiisa lasii wado ayaa la isku boorinayaa hadday noqoto xajka hadday noqoto salaada hadduu noqdo soonka intaba nusuus ku cad oo qur-aan iyo xadiisba way jiraan marka salaadii marka la tukado kadib waa la isamray faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illahi wadkuru llaha kaiira fadkuru llaha qiyaaman waqucuudan ayadana soo aroortay aayad kale marka dikriga ilaahay in la badiyo laakiin dikrigaas iyo xusida alla la xusaayo subxaanahu wa tacaala waxaa looga dayanaya nabiga sala allahu calayh wasalam siduu nabiga calayh salaam la imaan jiray salaadaha gadaashooda adkaartuu la imaan jiray baa lala imaan waana arki doonaa adkaartaas ayada ah ee dembi dhaaf ilaahay la weydiistay iyo ilaahay oo subxaana wa tacaala sifaadkiisa jamiilka lagu ammaanay iyo arrimahaasay ka hadlayaan qaala almusanifu raximah llah xadaثna dawuud ibn rushayd qaala xadaثna اlwaliid can alawsaaciy waliid ibn muslim alqurashi can alawsaaciy cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci can abi camaar ismuhu shadaad bin cabdillaah buu ku leehay shadaad baa la magaciisa can abi asmaa can hawbaan mawla rasuuli اllahi salى اllah alay waslam qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllah rasuulka calayh salaam wuxuu ahaa ida insarafa min salaatihi salaadiisa markuu ka soo gadoomo ka baxo istakfara alaaa saddex jeer buu istikfaar la imaan jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam oo astakfirullah u dhihi jiray saddex jeer markuu salaadda ka baxo sidaasay jumhuurta u badan yihiin waxa u horeeya bacda asalaam marka salaadda laga baxo istikfaartaasaa ugu horeysa munaasabada salaad laga baxay ood ilaahay u tukatay oo cibaado aad u qiiban badana iyo ilaahu loo dambidhaaf inaad haddana ku xujisiiso o ka dambaysiiso munaasabada iyo xigmada ku jirta waxay leeyihiin culimmadu salaaddii haddaad tukatay oo salaaduna ay u baahneed in la ilaaliyo arkaanteeda iyo khushuucdeeda iyo aadaabteeda insaanka iyo bini aadamkuna taqsiir iyo gaabin mar walbaba aanu u yahay oo dhammaystir lama imaan karo wax badan baa marka salaaddii layidhi la imow qaabkeedii iyo khushuucdeedii ayaa ka maqnaan kara marka gaabintaa uu ka gaabiyey salaada sidii laga rabay ka istakfirullah wey ayaan ka istikfaarsanaynaa oo dembidhaaf ilaahay weydiisanaynaa wixii musqaanaha inuu noo kabo sidaa weeyaan munaasabadu wa qaala wuxuu yidhi wuxuu dhihi jiray nabigu calayh salaam markuu saddex jeer astaqfirullah dhaa kadib allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta daljalaali walikraam saasuu dhihi jira allahuma allow anta adigu asalaamu baa tahay oo salaam waa magac magacyaha ilaahay ka mida sifadii iyo tilmaantaana way xumbaarsan tahayoo du salaam weeye ilaahay nabadgelyo xaggiisa iyo inuu nabadgeliyo awliyadiisa iyo saalixiintiisa aafaadka iyo naar iyo xumaan uu ka badbaadiyo ayuu ilaahay sifadaasuu leeyahay wa minka xaggaadu ahaday asalaam salaamta iyo nabadgelyadana xaggaaday ka ahaatay oo adigaaba keena oo meeshaad nabad aad la doonto unbaad nabad noqon kartaa iyo qofkaad nabad la doonto tabaarakta takaahara khayruka khayrkaadii iyo barakadaadibaa batay daljalaali ya daljalaal cadamada allahu saaxiibka ee weynankow walikraami ikraamka iyo karaamaynta liwliyaaihi uu karaameeyo allihii u saaxiibkahayo ikraam allah karaameeya awliyadiisa asagu waa allah waa mukrim wuxuu karaameeyaa saalixiinta iyo awliyadiisu karaameeyaa waana mukram oo ilaahay waa waxaa weeyaan sifaadkiisa wanaagsan iyo qiimaha badan ayay saalixiinta ku karaameeyaan oy ku ammaanaan subxaanahu wa tacaala ducadan ayaduna inay istikfaarta ka dambayso ka hadlaysaa inii lagu tawasulaayo magaca ilaahay salaam ah iyo nabadgelye ah ilaahu salaaddii noo nabadgeli weeye salaaddii aan tukannay ilaahu noo badbaadi oo naga aqbal oo hanugu soo celinin oo wixii xumaana ka nooga dhaaf noo nabad gashay oo wax lagu helo ilaahw naga dhig saas wey iyaduna munaasabadaas ka dhexaysa qaala lwaliidu wuxuu yidhi waliid faqultu lilwsaaciy awsaaci waxaan ku idhi saxaabiga ninkaas waa nin qiimo badanoo kamida atbaacu taabiciin iyo meelaha indiya laga yaaba imaamu shaam baa la dhihi jiray cabdiramaan mxuu ahaa abdulahi cabdiramaan ibnu camar cabdiraxmaan ibnu camar alawsaaci imaamu shaam wuxuu weliba ka mid yahay a'imat lfiqhi fiqigan afarta a'immada innaga hadda aan naqaanay mashhuurka ah way ka badnaayeen fuqahadu iyo a'immada madaahibta awsaacigana wuxuu lahaa madhab la yihahdo madhab alawsaaci laakiin madhabkii isagaa waa iska baaba'ay wixii aqwaal iyo cilmigiisaa kutubta ku dhex jiraa laakiin wax madhab ah oo gaar u taagan oo atbaac leh ma jirto o awsaaci la yidhaahdo waktigii hore uba ku dhammaaday xilligiisi wuxuu leeyahay waxaan ku yidhi awsaaci kayfa alistikfaar istikfaartaasi nabiga uu la imaan jiray saddex jeer sidee weye kayfiyadeeda waa sidee marka kayfiyadiibu weydiinaya si nabiga calayhi salaam qaabkuu oola yimid loola imaado qaala wuxuu yidhi taquulu waxaad dhahaysaa astakfiru llah astakfir llah saddex jeer ayaad ku celin astakfirullah marka in lafdiga sidaa loo saxo oo salafkii laga soo qaatay salafkii saxaabadu nabiga ka barteen ay ka maqleen calayhi salaatu wasalaam halkaas marka waxaad garanaysaa in qofku ay tahay waxa uu ilaahay ku xusaayo inuu sax si saxa ugu dhawaaqo oo iska ilaaliyo wax uu bowsaday oo dhan jaban oo maarata dhinac dhinac ah oo laga yaabo intaasoo sare inuu wato ku aakhirto inuu iska ilaaliyo wax khaldan ilaahay ma aqbale subxaana wa tacaala haddaad istawfirullah iska tiraahdo ama aad qoynka si kale ugu dhawaaqdo ama qoynka qaaf ka dhigto ama wax kale u badasho de khatar wey marka asta hamza waa la kordhawaaya hamzada waa la kordhabi ismehe waa as astaqfirullah astaqfirullah saasaa la dhahaya qaala xadaana abu bakr bin abi shayba wbnu numayr qaala waxay dhaheen xadaana abu mucaawiya can caasim can cabdillahi bni xaariin can caaisha radi allahu canha qaalat kaana nabiyu sala allah alay slam wuxuu ahaa idaa salama markuu salaamo naqsado lam yaqcud muna fadhin jirin ilaa miqdaara maa yaquul markuu asalaamu calaykum asalamu calaykum salaadda ka baxo meeshii uu fadhiyey usii jeeday qibladii muna fadhin jirin ilaa miqdaara maa yaquul inta uu ka dhahaayo unbuu fadhin jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta daljalaali walikraam iyo saddexdii istakfirullah jeer uu yidhi intaa markuu isagoo sii jeeda akhriyo yuu soo jeedsan jiray nabiga sala allahu alay waali wasalam markaas adkaartii kale bilaaban jirtay wa fii riwaayatin ibnu numayr ya da ljalaali marka daljalaali oo xarfinidihii uu xadfan yahay iyo iyadoo la ibraaziyo oo daljalaali la yidhaahdo waxadaanaa ibnu numayr moxamed ibn cabd illaahi qaala xadaanaa abu khaalid yani amar buu u jeedaaye oo khaalid biamar sulayman ibnu xayaan can caasim bhada isnaad waqaala yada jalaalka waxadaana cabdlwaris bn cabdisamdin qaal xadaanii abi qaala xadaana shucbatu can caasimin can cabdilahi bn xariin wakhalid can cabdilaahi bn xariin kilaahuma can caaisha ana nabiya sal اllahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi bimilihi ay bimili hada xadii mutaabaco wey qaalada waxaa iska leh waa mutaabaco weeyaan mutaabaco weeyaan oo sanadka de waa soo arkaysay soo wadnay ah, sanadkaas caasim baa ku jiray caasim khaalid can cabdillaahi ibn اlxaari buu kusoo yiri can cabdillaahi ibn اlxaari marka ninka la yidhaahdo caasim baa la iskugu imaaday ayb qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandli qala xadaana jariir bn cabdilxamiid can mansuur bn muctamir can musayib bn raaficin can waraad waraad mawla muiira muiira bn shucba radi allahu canhu mawlo uu xoreeyey uu lahaa la socon jiray weeyaanoo ama addoonkiisa ahaa uu u xoreeyey laba mawlo waa la dhahay kaatibna wuu ahay oo muqiiro wuxuu qorqori jiray oo wixii markaa qoraala ah ama qofku u jawaabayo ama wixii lasoo ariyey lasoo qoray inuu u akriyo arrimahaas u xilsaaraa qaala wuxuu yidhi kataba almuqiiratu almuqiira binu shucba wuxuu qoray ilaa mucaawiya mucaawiya bin abi sufyaan oo markaa amiiru ah muslimiintii xilligaas joogta o dhan madaxweyne u ahaa ayaa codsadayoo wuxuu yidhi iisoo qor nabiga calayhi salaam salaada gadaasheeda adkaartuu akhrin jiray markaasuu muqiiro wuxuu u yeedhay warraadkan u qor buu yidhi adkaartan ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam kaana wuxuu aha idaa faraqa min asalaa salaadda markuu dhago wasallama uu salaamo naqsado qaala wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah ayuu dhihi jiray kelimatu tawxiid wax walba oo lagu hadla ay u qiimo badan tahay laa ilaaha ila allah marka in ayadaasi ilaahay loogu dhowaado oo ducada iyo adkaarta ay ugu horaysa way fiican tahay meelo badan ba inaad arkaysa waxaa lagu bilaabayo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro xaqa ma jirto ila allahu ilahay mooyeen laa ilaah ilaah bimacnaa almacbuud ilaahay waa allah macbuudka ah ee xaqa ah ee keligii ay tahay in la caabudo subxaana macbuud waxaa weeyaan cibaadaduna <clears throat> almacbuudu bimaxabatin wa tacdiimiba axadka lagu caabudo maxabo iyo jeceel loo qabo iyo wa tacdiimin weyneyn la weyneynayo labadaa wasfibay la socotaa cibaadadu almaxaba waataciim marka maxabadu waxay keentaa ficlu lawaamir in awaamirtii ilaahay uu ku faray waxaa samee waxaa samee waxaa samee uu ku yidhi inaad la imaato haddi axadkaad jeceshahay inaad warkiisa maqli oo warkiisa aad dhaqan gelini subxaanau wa tacala waa allah weeyaan marka maxabadii waxay keentay an tafcala alawaamir inaad la imaato tacdiimkuna wuxuu keenay tarku nawaahi weynaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa rabay inaad ka hadho oo haddaad ka hadho weydo cadamadii ilaahay iyo weynankiisi iyo awooddiisii baa ku dul saaran ciqaab waxaad la kulmaysaa waxaana tabar u haynin waxdahu ilahay keligii weeyaan waxdahu laa shariika lahuda waa ta'kiid waay laa ilaha illa allahu saaad keenaysaa waa alla waa alla keligii fii daatihi wa fii asmaa'ihi wa fii sifaatihi wafii uluhiyati wa rububiyati intaba ilahay wax lala ma jirto iskeligii wey daatadiisa waa keligii cibaadada keligii baa la caabudi maamulka koonka keligii baa iskale asmaada iyo sifaatkana keligii baa iskale ilahay oo wax shabaha ma jirto hal taclamu lahu samiya waa maya wax ilaahay sami ah oo la magaca ma jirto oo la sifa laa shariika lah wax la wadaaga intaa ma jirto lahu lmulku mulki asaga unbaa iska leh dhammaantii baa loo jeedaaye sida loo hormariyey macmuulkii baa aragta lahu lmulku almulku kaanun lahu bay lahu lmulku mulki keligii unbaa iskaleh walahu alxamdu xamdina asaga keligii unbaa iskale iyo ammaan iyo hanaa wa ilaahay calaa kulli shayin wax kastaba qadiiru alla karis badan wey wax walbaba awooddiisa iyo qudradiisa ku jiraayo wax ilaahay cajis gelin oo hor istaagi ma jirto allahuma laa maanica buu dhihi jiray marka intaa la imaado ayuu dhihi jiray nabiga allahuma laa maanica wax mancin kara ma jirto limaa acdayta waxaad bixiso ay limaa aragta an tucti wixii inaad bixiso aad doonto wax hor istaagi karoo ma bixin karta kudhihi kara ma jirto walaa muctiya wax bixin kara ma jirto limaa manacta waxaad damcday inaad mancisana axad bixin kara ma jirto walaa yanfacu ma anfaca yadaljaddi jadka waa xadliga iyo nasiibka iyo maal iyo wax dhan waa la dhahay qofka xoola iska leh xoolihiisii ninka xaggaada aljaddu xoolihiisii waxba ooma tari karaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu la damco inuu ciqaabo xoolihiisa waxba uma tarayaan mana reebi karaan jadka waxaa kaloo la yidhaahdaa xagga qabiilka awowga iyo abtirka iyo qabaa'ilka iyo qabiilku wax aggiisa qofka ay uga tari karaan ma jirto wey man bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu wey ninkii camalkiisa uu dibdhigo oo kayrkii ka hara oo alla cibaadadiisii ka hara nasabkiisii waxba ma gaadhsiinayo taasuu nabiga sala allah alay waslam marka walaa yanfacu da minka aljaddu jadkiisa waxba uma taraayo waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb waaxmed bnu sinaan qaaluu xadaana abu mucaawiya can lacmash can musayib bn raafic an waraad mowla muiira bn shucba can muiira can nabi mila mutaabaca wey kana qaala abubakr wuxuu yihi abu qurayr fi riwaayatayhima qaala faamlaaha waxaa yeeriyey dikrigan calaya korkayga almuqiiratu waraad baa leh muqiira i yeeriyey wa katabtu bihaana waan qoray ilaa mucaawiyato soo codsaday mucaawiya bin abi sufyaan baan u qoray marka waxaa la yidhahda alimlaa fi lxadiid arrin bannaan weeyaan inaad u yeeriso oo deena la qorto oo faa'iidadii ayada ahaydbeena dadka ay isgaarsiiyaan waa noocoo ka mid a ah anwaacda iyo duruqda duruqu taxamul alxadiid buu ka mid yahay waxadaanii maxamed binu qaabka cilmiga iyo xadiidka lagu kala qaato waxadaanii maxamed binu xaatim qaal xadaana maxamed bnu bakrin akhbaranaa ibnu jurayji cabdilmaliki qaal akhbaranaa cabdatu bin abi lubaada ana waraada mawla lmuqiira binu shucba qaala wuxuu yidhi kataba almuiiratu muqiira binu shucba wuxuu soo u qoray ilaa mucaawiya ayuu u qoray kaatibka wax qoraya isaga ma aha ee maadaama isaga amarka qoraalka uu lahaa erayada la qorayona isaga u xifdisnaa yaa loo idaafeeyey tiibu marka wuxuu ku leeyahay yaa qoraalka iska lahaa iyo gacanta kataba dalika waxaa qoraalka iska lahaa qoray alkitaaba lahu waraadun waraad baa u qoray waraad mawla muiira inii samictu rasuul allahi buu qoray nabiga calayh salaam baa maqla yaquulu le xiina salama markuu salaamo naqsay bimidli xadiiayhima ilaa qowlahu wa calaa kulli shayin qadiir fa inahu lam yadkur ma sheegin laakiin riwaayooyinka fiqaadaa sheegayoo man xafida xuja calaa man lam yaxfad muqadam calaa man lam yaxfad qofkii xifdiyo wax sheega cilmi ziyaadaah ayaa laga hormarinaya qofkii aan sheegin waxaa xadiidka laga fahmaya salaf ulumma iyo maamulkii iyo madaxdii xilligii salafka jiray sidii shareecada iyo diinta ugu dhowaayeen iyo sidii tawaaduc ugu jireen tawaadu u tawaaducayeen ah, markii wa loo in wax loo sheego oo wax sheegidda ay dhegaystaan iska dhaafe ayagaa culammada waxay dhihi jireen wax noo faa'iideeya oo wax noo sheega oo nabiga muxuu akrin jiray oo cibaadadii nabiga iyo adkaartii nabiga iyo sala allahu calay waalih wasalam ayay weydinayaan tawaaducooda fiiri iyo si uga weynaa waa la dhaha kibir madax baan ahay iyo waxaas maaratay ma weydiinaye iyo ma dhawaysan waxaasoo dhanba way ka fogeen way ka fogeen qaarkood way u yeeli jireen waxay dhihi jireen hebelow na wacdi markaasuu markuu wacdiyey illid iyo oohin ayay la dhici jireen oohin la dhici jireen waa madaxdii xilligaas jirtay weeyaan diinta iyo shareecada hogaankeeda gacanta ku hayago waxay u taagan yihiinba wuxuu ahaa diinta ayadaa in la faafiyo oo si suldo ah oo xukun ah oo maamul ah lagu faafiyo ummadduna ay hagaan oo ay faafiyaan diinta ayaguna ay hagaan iyaguna ay hagaan saasay ahayeeno intaan ogaaba dee waad garan mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu awalu man qazaa fi lbaxri buu ahaa ciidankii uu hogaaminaya xilligii cumaan amiirka uu ahaa badda ninkii ku duulay u horreeyey buu ahaa xilligiisina diintu meel fog bay gaadhay xadaana xaamid bn cumar اbakraawi qaal xadaana bishr yacni bn mufadl qaala xadaana mxamed اmuhanى xadaanii azhar jamiica can ibni cawni can abi saciidin can waraadin katib اlmugiira ibn shucba qaala kataba mucaawiyaة ilى اlmugiira bimili xadiiثi mansuur wlacmash mutaabacawi waxadaana ibn abi cumar almakiyu qaala xadaana sufyaan qaala xadaana cabd bn abi lubaab wcabdilmalik bn cumayrin samicaa waxay maqleen waraadan waraad bay maqleen waa mawlihii mugiira muiira kaatibmuiira muiire kaatibka wau qori jirayna wuu ahaaye ibnu shucba yaquul asagoo leh kataba mucaawiyatu mucaawiya codsiga iska leh madaxweynihii muslimiinta ayaa warqad codsi soo dirsaday ila lmuqiira wuxuu u soo qortay warqad codsiha uktub ilaya ii soo qor bishayin wax aad samictahu ka maqashay min rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaawiya naftirkiisa waa saxaabi waxyiguuba qori jiray wamaca daalika wixii cilmioo ka maqan ayuu leeyahay iisoo ziyaadi nabiga waxaad ka maqashay qaala wuxuu yidhi fakataba ilayhi muqiirana waa u qoray leanna qofkii cilmi dalba oo cilmi doona isagana in loo la baro oo aan laga qarinin oo laga gaabinin baa loo baahan yahay hadduu kolba dalbaayo raadinayo fakataba ilayhi wuxuu u qoray samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baa noqday yaquulu idaa qadaa salaata salaadda markuu bogo yo wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa actayta walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu ayuu dhihi jiray nabiga sal allah alay wasalam erayadaas fiiri tawxiidka xumbaarsan ee xumbaarsan awood iyo qudro iyo dhammaanteed in ilaahay loo ilaafeeyo loo dugo xumbaarsan faqriga iyo baahida aadamaha inan waxnana ayna mancin karin waxna ay soo jiidan karin awoodda ilahay baa iskale dhammaantood mulki iyo boqortooy o dhan ilahay baa iskale qaala xadaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaanaa abi xadaanaa hishaam can abi zubayr qaala kaana ibnu zubayr wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda fii dubri kulli salaad salaad kasta gadaasheeda wuxuu dhihi jiray xiina yusalimu markuu salaamo naqsado laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku mulki isagaa iskale ilaahay keligii baa iskale maxaa yeele maalikulmulki cirarka iyo dhulalka wuxuu ku dhexeeya oo dhan ilaahay baa abuuray isagaa khaaliqoo abuuray haddana maaligahoo iska leh haddana mudabbir ahoo maamulaya oo suu rabo u maamulaya subxana wa tacaala cirka dhulka iyo wax ku jiro dhan ba isagaa maamulaya tasarufkaas bini aadamka uu siiyey khiyaarka uu siiyeyna waxay soo hoosgelaysaa mashiyada ilaahay subxaana wa tacaala waxa bini aadamka ay ku dhex samaynayaan koonka ilaahay abuurtay bay ku dhex jiraan oo wixii ilaahay u fasaxay u sahlay ayay wax kala imaanayaan mashiyadooda iyo doonidoodaasna waxay soo hoosgeli mashiyada ilaahay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wuxuu ilahay diida waxba dhaqaajin kala male walow alxamdu bu xamdina baa iska leh oo mulkigaasoo dhan ee nicmaya barwaaqaa asagaasaa ku ammaanan wa huwa ilaah calaa kulli shayin wax kasta qadiirun kii karis badan weeye laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla wax taxawul iyo wareeg ah oon ka wareegi karra wax wax kale u wareegi karra malihin walaa quwata quwana malihin ilaa billaah bilah baadu waa isticaanow ilaa billahi ilahay baan kaalmo weydiisanaynaa inuu naga dugo xumaanta wixii naf iyo wanaag ahaana noo soo jiido laa xawla walaa quwa wax xeelad ah oo aan kaga leexan karo wax kale ama xumaana ha ahaato oo aan kaga leexan karno awoodoon leyna ma jirto walaa quwata quwala mali illa billah marka ilaahay awooddiisa wax walba ka koraysa qudradiisa iyo awooddiisa insaankana qudra iyo iraado iyo ikhtiyaar ayaa ilaahay siiyey subxaanau watacaala mukalafa laga dhigay intaa uu yahay baana lagu takliifiyoo laga rabaa inuu kala imaado kelimada marka kalimatu laa xawla walaa quwata illa billah waxaa la dhaha waa kalimatu listislaam walisticaana waa kelima ilaahay laisku dhiibaayo subxaana wa tacala loo hogaansami oo haddana ilaahay kaalmo lagu weydiisto wey ma aha kelimatu istirjaac ma aha dadka qaar istirjaaca meeshay sii geliyaan markii musiibo dhacdo laa xawla walaa quwata ila billah bay dhahaan halkaa waxaa iskale inna lilahi wa inna raajicuun hadday musiibo dhacdo waa kuwa musiiboodka ku dhacda dhahaya inna lilahi wa inna raajicuun waa kuwa ilaahi ah. idaa asaabat musiiba qaaluu inna lilah wa inna ilayh raajicuun musiiboodkay dhacdo wey laakiin qofka markay kurba hayso xaalad kurba ah iyaduna waa loo isticmaala laa xawla walaa quwata ila billah ilaahayna subxaana watacaala laisku dhiibo awood iyo tabar inaad lahayn aad u muujiso sidaa wey laa ilaaha ila allah ilaahay mooyeen macbuudka mooyeen xaq ah ilaah kale ma jiro walaa nacbudu caabudi mayno ilaa iyaahu asaga keligii unbaan caabudaynaa lahu nicma nicmo dhammaanteed ilaahay baa iskaloo loo bixiya walahu lfadlu dheeraad iyo fadli iyo tafadul iyo incaam iyo nicmo layska siiyo su'aal la'aan buu ilahay wax iska bixiyaa subxaana dadaan mudanin oo ilahay ku gaaloobay oo afxumaynaya ayuu iska siinayaa lahu lfadlu tafadulka asagaa iska leeya dheeraad walahu haraa'u lxasan ammaan wanaagsanna ilahay waa leeyahayoo asmaadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa wanaagsan ilahay baa ku ammaanan subxaana iyo nicamta uu bixiya dhammaanba ilahay baa iska leh oo ku ammaanan walahu haraa'u lxasan laa ilaaha ila allah macbuud xaqa allahe ma jiro mukhlisiin ila allahu ilahay mooyeen laa ilaaha ila allah mukhlisiina xaalaan nahay lahu ilaahay aan u khaalis yeelayno addiina alcamala kale ilaahay baan u khaalis yeelaynaa walow kariha alkaafiruun gaaladuba ha kohdaane gaaladuba ha kohdaane gaalada cibaadada aan la imaanayno iyo diintaannada muujitaan muujinayno iyo shareecadaannada saan u baahirinayno oga maaragtay oga heybaysan mayno una aabayeeli mayno cidda gaalada ay nacayaan oo gaaladii baa na oo arrintaa aan jecleen in looga tago diin iyo dhaqangelin diineed ma banaana ah, walow kariha alkaafiruun gaalada ha nacaanee ah. bale inay waxii ay nacaayeen oo xanuujinayo ay nacaayeen lala imaada ayaa mashruuca aa mashruuca oo waxaan aas leedahay laa ilaaha illa allah markaa tiraada hadduu naxayo oo gaalku isku nixi oo uu nici laa ilaha illa allah in lagu agbadyo allahu akbar hadduu nacay allahu akbar baa lagu adbadinay maxaa yeelay in laga cadhaysiiyo oo lanaga naxiyo yaaba ajriya hawaaba ah. maxay adfiiso aayaddii walaa yaqa'uuna mawطican yaqiidu lkufaar yaqiidu lkufaara walaa yanaanuun min caduwin nayran ilaa kutiba lahum bihi camalu saalix marka camal saalixa bay kuu noqonba ayib waxadaanaa walow karya alkaafiruun wa qaala wuxuu yidhi kaana rasuulula nabiga alay slam wuxuu ahaa yuhallilu bihinna kelimaadkankii ku tawxiidsadoo la imaada dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda ayuu nabiga la imaan jiray waa adkaarta lala imaado salaada gadaasheeda way fara badantaha adkaartan iyadaa istaqfirullah ka soo bilow allahuma anta asalaam allahuma laa maanic limaa actayta tawxiidkan qaybihiisa kala duwan waxadaanaa huwa abubakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabda bnu sulaymaan can hishaam bn curwa can abi zubayr mawla lahum ana cabdاlahi bn zubayr kaana yuhalilu wuxuu ku tawxiidsan jiray dubara kuli salaatin adkaartan iyo tawxiidkan bimili xadiii ibni numayr oo kaluu sheegay wa qaala fii akhirihi uma yaquulu ibnu zubayr wuxuu dhihi jiray kaana rasuulu lahi sala allah alيh wasalam wuxuu ahaa yuhalilu bihina dubara kuli salaat ayuu ku adkaarsan jiray waxadaanii yacquub bn ibrahim adawraqi qaala xadaana ibnu culaya ismaaciil qaala xadaana xajaaj bin abi cuثmaan qal xadaana abu zubayr maxamed bn muslim qaala samictu cabdاllahi bn zubayr baan noqlo yahdubu khudbaynaya calaa hada mimbari mimbarka korkiisa mimbarkii wuu fuulay cabdulahi bnu zubayr radi allaahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi wa huwa yaquul isagoo la mimbarka saaran kaana rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam rasuulka wuxuu ahaa yaquulu kii dhaha idaa sallamku salama naqsado fii duburi salaati salaada gadaasheeda awi salawaat salaadaha gadaashooda fadakara midl xadiid hishaam bn curwa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu laa ilaha ila allah eh, waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwa adkaartaadaan soo marray wey mimbarkiibuu dadka uga sheegaya ahamiyada ay leedahay iyo dadku inayna dhayalsanin wixii imaamka ama khadiibka mimbarka uu la istaago oo wax aad u daneenaayo oo ay muhim tahay dadkao dhan inay wada maqlaan oo imaamka ay fiirsadaan oo meel sare intuu fuulo dhawaaqaya marka waxaa weeyaan adkaarta iyo dikriga oo la badiyo suluuga ayay hagaajisaa qofka waxaa weeyaan cibaadada iyo wardiga jaanibkaasi in aad iyo aad uu qofku isku baro inuuntuu meel fadhiisto dikriyo oo wardiyo salaaddii waad tukatay furuq waad booday waad ka kacday salaadda marka inay culays kugu ahayd oo intaad tukanaysaba culaab iyo culays ay kuga heda qoorta kugu jirtay ayay tusaysaa waa sifo xun munaafiqiintiibuu ilahay ku caayay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu yidhi waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allah ilaa qaliila saddex tilmaamoo xunxun baa lagu sheegay maxay yihiin saddexdaa tilmaam idaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala wahs agajiid hahamsi wax aan looba joogin meesha nabiga calayh salaam markuu maqla xaya cala salaat wahaba asoo waaba qaama lama dhihin wuu istaagi jiray wuu kici jiray lama dhihin waaba wuu boodi jiray hurdadan macaankeeda qof walba wuu hayaa laakiin maxaa meesha ku dhacaaya falaax baa ku dhaafaya liibaan xaya cala alfalaax baa laleeyahay waaba waa boodi jiray marka munaafiqiinta maxaa la yidhi idaa qaamuu ila salaa qaamu kusaala maxaa culayska ay dareemayaan iyo xajiska ay dareemayaan iyo waxaasoo dhan waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu salaada qiimaheeda aad u ilaaliyo oo si nashaad leh acuudu bilah min shaaarajiim intuu dhaho alxamdu lilah aladi axyaani bacda maa amaatani walayhi nushuur deena uu wejiga iska tirtiro oo hurbada iyo waxa saara iska fujiyo kadib uu kaco shaydaanka baa ka cararaya wax alla wuxuu guntinahaye ku dheganaana waa furmaya markuu salaada tukado oo marka u horrayso uu kacaba midbaa furmi waysada midbaa furmi markuu salaada tukana saddexdaba way furmayaan subaxda ayaga ahe qofka siaa uu tukado jamaaca uu ku tukado asbaxa nashiida dayiba nafsigu nabig alai salaam isagoo nashiid oo nashaada ah, fahmaysan naftiisu ay dhiib tahay faraxi ka soo hor muuqdo farax wanaagsan camalkiisa wati fiican qabanaya wakhti fiican qabanaya munjis oo horumar gaaraya maalintaasi ayay shaqadiisa dhammaanaysa lanna awal maalinta awalkeeda hadday ku hagaagto aakhirkeedana waa ku hagaagaya kaljabal ilmaqshuush bay dheheen riti sanka laga xidhay oo kale wey maalinta awalkeeda haddii aad sanka qabato oo si fiican waddo wanaagsan iyo tarbiya wanaagsan ay kuu marto inteeda kaleo dhan ilahay baa kuu barakeynaya subxaana wa tacaala middaas waa midda koowaad ee munaafiqiinta lagu caayay markay salaad dulka maxaa la yidhi qaama kusaala laba hadday meeshay tagaan oo salaadii cagajiid ku tagaan inta iyaga cagajiidka ahayba haddana dadka ku mana sheeganoo sidii wii dadkii wax wanaag sameeyey yuraauuna annaas dadkii bay istusaayaan salaadii waa soo tukana jamaacadkii baan imaaday waa ikana masaajidkii baa maanta joogaa waxaasoo qalbigiisa gelaya ka buuxsamaya camalkiisa waa camal marka alla dartii aan loo tukanin loola imaanin markaasa haddana waxaa lagu daray haba tukadaane markay tukadaan markaasba dikrima lama imaanayaane ilahay wuxuu yidhi walaa yadkuruuna allah ilaa qaliila wax yar ba ilahay xusayaan inta yar ee uu isleeyahay dadkaa ma jiiri kartid dadka ma jiiri kartid dadka waxay leeyihiin istakfirulada hore kadibna gaardaymo maanta hore ku jiri bal meelaad ka baxdo gadaal buu fiir gadaal buu fiir gadaal buu fiir ah, meelu ka buxuu raadinaya qofka u horreeya ee faraq yidhaahda ayuu deena ka horboodaya arrintaas marka waa arrin xun oo u baahan mucaalaja inaan iska daaweyno nafteenna aan ka daaweyno si aanan u shabihin munaafiqiin ilahay uu ku tilmaamay ama uu ku sheegay inuu jazahooda u yahay fi daraki alasfali min annaar meesha ugu xun ee naartay gelayaan haddii tasaahulka noocaas oo kale uu socdo marka dambe waxaa khatar gelaysa inuu qofka xumaantii kusii kusii fogaado adkaartaasuu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam la imaan jiray faraha badan wax dhaafaaya qofka marka ma aayar danihiisibuu qabsanaya kii kalena meesha isagoo taagan ayuu ku mari kii sii ordaaye gaarta ka cararay meelba isagoon gaarin oo meelahaas laqwi iyo maalayacni taagan ayuu ag maraya isaga oo haniimaystay oo guulaystay qaala waxadaanaa yacquub bn ibraahim adawraqi qaala xadaana ibn culaya ismaaciil xadaana xajaaj bn cumaan ibn abi cumaan xadaana ibn zubayr qaala samictu cabd llahi ibn zubayr yakdubu asagoo khudbanaya cala hada almimbar wahuwa yaquulu wuxuu dhihi jiray kaana rasuulu lahi sala اllah alيه wasalam yaquulu wuxuu dhihi jiray ida salla markuu salaamo naqsa fii duburi salaata wasalawaati fadakara midla xadiidi hishaam bn curwa waxadaanii moxamed bn salamata almuraadi qaala xadaana cabdullahi bn wahbin can yaxya bn cabdillahi bn salim can muusa bn cuqbata ana aba zubayr اlmaki xadaahu anahu samica cabdاllahi bn zubayr wahuwa yaquulu fii itri salaati salaada gadaasheeda ida salla markuu salaamo naqsado midla xadiidihima wa qaala fii aakhirih wa kaana yadkuru dalika can rasuuli illah warkaa uu la yimid nabigu ka wariyey sala allah aleh wasalam xadaana caasim bnu nadr ataymi qala xadaana muctamr ibnu sulayman ibnu darkhan atayn isaguna qala xadaana cubaydullahi xaa qala waxadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana leyt ibnu sacdin can ibni xajilaan muxamedin kilaahuma can sumayi mawla abubakr mawla abubakr bn cabdiraxmaan can abi saalix isamaan can abi hurayra wahada xadiidu qutayba lafdiga xadiidka qutayba iskale qutayba bnu saciid sheekhu muslim ana fuqaraa almuhaajiriin fuqaradii muhaajiriin nimankii qiimaha badnaa ee maal iyo dhul iyo waxay lahaayeen oo dhanba diin darteed ooga soo tegey iyo nabi maxamed inay garab u noqdaan magaaladaasi caasimadda islaamka u noqotee laisku aruursanaayo muhaajiriin baa la dhihi jiray xoolahoodii o dhan bay ka soo tageen fuqaray ahaayeen ataw rasuul allah tartan baa lagu jiraa musaabaqa ila alkhayraat khayrkii baa lagu tartamayaa wax walba oo wanaag adawalba wuxuu rabaa inuu horta hore ka ahaado safka hore uu galo ayuu rabaa lambarka koobaad nin rabo ma jirto inuu gadaal maro ataw rasuul allah nabiga calayhi salaam bay u imaadeen ayagoo calacala fa qaaluu waxay leen dahaba ahlu dufuuri dadkii maalqabeenka ahaa ee xoolaha lahaa ansaar hadday yihiin iyo qaar muhaajiriinta kamida xoolo yeeshay adhaba ahlu duhuuri waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sare jannada ilan waa darajaade eh, oo camalkaada intuu dhan yahay jannaduna kor usii kiciyeen wanaciimi lmuqiimi nicmadii muqiimkaheedee lagu nagaanaayey jannadaheeda dhammaanaynin waxaa aruursadoo qaatay dadkii xoolaha lahaa fa qaala nabigaa wuxuu yihi wamaa daaka oo arrinkaas muxuu yahay aad sheegtay sababta maxay tahay u qaateen ood maxaad saa ku tiri qaaluu waxay dhaheen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayn wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayn wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan xoolahoodii walaa natasadaq annagana ma sadaqaysanana waxaan sadaqaysana ma haysano ajirkii sadaqadiina ma dhaafeen wayuctiquuna waxay xoreynayaan addoommihii walaa nuctiqu addoomma marin annagii waaba wax gacanta ku hayninoo waxaan xorayna ma hayno xaggii maalkii ayay nagaga hormareen oo darajo kale oo dheer ayay ku heleen buy dheen nabi allow sal allah aleh ali wasalam faqaala rasul lah sal slam ba wuxuu yidhi afalaa ucallimukum miyaanayna baraynin shayan wax tudrikuuna bihi aad ku gaaraysaan man sabaqakum dadkii inaga hormaray xagga ajirka iyo hawaabka iyo darajada wa aad ka hormaraysaan bihi mankaba bahimaaguba man bacdakum dadka inaga dambeeya bacdakumta waaa laga waaa bmanaa bacdakum bimacnaa duunakum ee bacdiyadu zamankii maaha zamankii maaha dadka ay loo nool yihiin ayay u dhaxeeyaan dadna waa dhaafeen waa kuway ka calaacalayaan ayagana de wax ka sii liita waa un jiraa marka man sabaqakum baad gaaraysaan wixii naga hormaray wa tasbiquuna bihi waxaad dhaafaysaan oo u dugduugaysaan man bacdakum ay man duunakum dadka inaga hooseeya xagga darajada inaga hooseeyana waad ka dhaqaysaan oo ima soo gaarayaan oo u dugdugaysaan walaa yakuunu axadun qofna ma ahaanayo afdala inaga fadli badan minkum inik qof inaga fadli badanna la heli maayo ilaa man sanaca qofkii sameeya mooyeene mila maa sanactum wixii aad samayseen hadda qofkii sameeya kama adirbadnid laakiin inta kale waad ka adirbadnaan qaaluu waxay dhaheen balaa yaa rasuul allah noo sheeg rasuul allow fiiri siay isku bihinbiinayaan iyo siday u jecel yihiin wixii ay ku hormari lahaayeenoo khayr iyo wanaag iyo aakhara ah horumar ilan aakharu jira khasaaroo dhanna wuxuu ku dhacay alaa ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waalihim yowma waa kuwa ehelkoodii ayagaba aakhare khasaaray marka halkaasi rabaan inaynu ku khasaarin noo sheeg qaala nabiga calayi salaam wuxuu yidhi tusabbixuuna subxaana allah waad dhahaysaan wa tukabiruuna allahu baad dhahaysaan wa ilahay waad ku xamdinaysaan alxamdu lilah dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheed alaaan waalaaiina mara soddon iyo saddex jeer yaad mar walba subxaan allahi la imaan oo alxamdulila la imaan allah akbar la imaan mid walba waa saddex iyo saddex wey soddon wey riwaayada sumaya waa imaan doonta isaguna haddaad intaa la imaato yaradeeda fiili shan daqiiqo an daqiiqo wax lala imaanayo nabigu wuxuu yidhi dadka inaga horreeyen waad gaadhaysaa kuwa inaga hooseeye inaga maarata hooseeyan inama soo gaarhayaan wax inaga fadli badanna la arki maayo laakiin waa fududdahaye yaa la imaan shaydaanku wuxuu iskugu geeyay juhdigiisa iyo dadaalkiisa waxaa fudud inuu buur ka dhigo buur oo culays ka dhigo oo halmaan kugu tuuro oo mashquul aan jirin kugu kiciyo oo waxaan loo baahnayn uu markaaba qalbigaada ku tuuro markaasay deena dadku ka tagaan wixii sahlnaa baa laga tegi marka waa shaydaankii wey qaala abu saalix baa wuxuu yidhi farajaca fuqaraa lmuhaajiruun fuqaraa lmuhaajiruun hadday la tageen arrintaas way ku soo laabteen ilaah rasuulilah nabiga calayh salaam faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanuna walaalahaana way maqleen ahlulamwaali maalqabeenkaha bima facalnaa waxaan samaynay way maqleenoo fafacaluu way sameeyeen milahu tasbiixdii iyo taxmiidtii takbiirtii bay la imaadeen weli waana dheryihiin faqaala rasuululahi sala allah alay waslam baa wuxuu yidhi dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa soo maarta fadligii ilaahay weeyaan in qofka xoolo iyo cibaado ilahay iskugu daro oo cibaada albadaniya iyo cibaada almaaliya labada cibaadaba inuu ilahay iskugu daro fadlullaahi weeye yuutiihi wuxuu siiyaa man yashaa qofkuu doono qofkuu doon ilahay siiyaa si dhaha ma wey meesha waa meesha culamada markay ka hadlayaan alqaniyu shaakir waalfaqiiru saabir ayuhumaa afdal bay dhahaan alqaniyu shaakir qof qani ah oo shukrinaya oo wuxuu ilaahay siiyey wadadeedii marinaya shukri waa sidaas iyo qof faqiir ah oo safraya oo wuxuu ilaahay siiyey wuxuu maarata waayey iskaga safraayo qancaya kee fadli badan bay culummadu ka hadlaan adilada loo daliishada qaniyu shaakir baa fadli badan kana ka mid ah kaa saabirkuna asagana inamaa yuwafa saabiruuna ajra biqayr xisaab isaguna ajir buu leeyahy halkan culimmadu marka waxay ishkaal gelin karaan oo ishkaal geliyaan yani oo isweydiiyaa su-aal muqadar ah hadday nimankan ay niyadooda saa u fiican tahay oo cibaadadii badaniga intay la imaada midii maaligii ahayd xoola ay ku bixiyaanba ay waayeen niyadooda si ay fiican tahay awa xadiidkii nabigu uu yidhi markuu ka hadlayo dadka ugu khayr badan oo uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa qof xoolo leh oo xoolihiisa dhanka waddadii ficleed marinaya qof xoolo aan lahayn ee laakiin dhahaya ilaahayow haddaan xoolihiisa oo kale heli lahaa wuxuu ku sameeyo anna ku samayn lahaa oo wanaaga fahumaa fi ljri sawa ajirka way ku siman yihiin soki yidhi maa nabig sal la alay slam ajirka laba nooca ajru niya iyo ajru camal baa kala jira ajru niya nimankan ajru niya ma weydiinayaan nabiga alayh salaam niyad wanaag way haystaan wayna helayaan ajirkii niyada way ka helayaan niyad wanaag way ku helayaan laakiin ajru camal baa ka maqan kuwaas intay camalkii la imaadeen yay niyana la imaadeen marka ayuu camal lamayna imaanintana marka ka maan ajru camal baa ka maan zaada ayru bnu qutayba fi hada xadii can ileyl can ibni cajlaan qaala sumay wuxuu yidhi faxadatu bacda ahli ehelkayga qaar ka mid ah ayaan waxaan u sheegay hada alxadiida xadiidkan faqaala wuxuu yidhi bacdigii wahinta waa ismootiisay xisaabta saad ugu dhigtay ma aha inamaa qaala wuxuu yidhi abu saalix samaan tusabbixu llaha subxaana allah baad dhehaysaa alaaan waalaaiina saddex iyo soddon jeer wataxmidullaha alaaan waalaaiina wahinta inamaa qaala tusabbixu llaha alaaan waalaaiin watacmud llaha alaaan waalaaiin watukabir llaha alaaan waalaaiin sidaas weeyaan waa la kala qaadi mar walbao saddex soddon baa laga rabaa farajactu waxaan ku noqday buu leey sumay ilaa abi saalixin faqultu lahu waxaan ku yidhi daalika waa ligu qabsaday oo tiradii way badan tahay ama waa ii soo gaabisay faakhada biyadii gacantuu i qabtay abu saalix samaan faqaala wuxuu yidhi allahu akbar wasubxaana allaahi walxamdu lilaahi allahu akbar haddana wasubxaana allaahi walxamdu lilaahi saa ku wad xataa tabluqa ay ka gaadho min jamiicihina isku darkooda alaaatan waalaaiina soddon iyo saddex jeer isku darkooda waa waxa saddex iyo soddon jeer laga rabo iyo ma ahee mid walba saddex iyo soddon baa laga rabaa tanaa laisku hayaa qaala ibnu cajlaan wuxuu yihi faxadatu bi alxadiid rajaa ibnu xaywaan u sheegay faxadaanii bimilihi xadiidkaasoo kale ii sheegay can abi saalix wasaal iga wariyey can abi hurayra can rasuuli illahi sala alla alay slam sida raajixa laakiin xooga badan ay u badan yihiin duruqda waxaa weeyaan in mid walbaba subxaana allahi saddex iyo soddonkeeda la gaarsiiyo alxamdulilah saddexiy soddon allahu akbar saddexiy soddon hada huwa alafdal oo akariyadaasna waa ku jirta xadiidkana waa ku cadiya waana imaan doonaa isagoo saas u cad waxadaanii umaya bnu bistaam alcayshiyu qaala xadaana yaziid bnu zurayrin qaal xadaana roox ibnu cubaada can suhayr bin abi saalix can abi abi saalix can abi hurayra can rasuuli illah sala allah alayh waali wasalam anahum qaaluu waxay dhaheen saxaabadii muhaajiriintaha yaa rasuul allah dahaba ahluduhuur dadkii maalqabeenkaha waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sare ee jannada wanaciimu nicmadii jannadii almuqiim ee lagu nagaanayey waa nicmo laga dhimanayn oon laga duqoobayn laga tegaynin laa yabquuna canha xiwala kama wareegayaan bimili xadiidi qutayba can leyl ila anahu adraja fii xadiidi abi hurayra wuxuu dhex geliyey qowla abi saalix uma rajaca fuqaraa almuhaajiriin ila akhiri alxadiid ayuu raaciyey wazaada fi xadiidi wuxuu ku ziyaadiyey yaquulu suhayl inuu yidhi daa cashrata bay noqon fajamiicu dalika kulli isku darkoodaasi yaa waalaauuna noqonaya waa ku adag yahay sumay inuu abu saalex ka maqlay buu sheegay koo toban koo toban bay noqon hadii lakala googooyo marka la isku daray soddon iyo saddex noqonaysaa subxaan allahi oo koo iyo tobana iyo alxamdulilah iyo koo iyo tobana iyo allah akbar koo iyo tobana haddii la isku daro soddon iyo saddex bay noqotay riwaayadaas marka tu ka cad baa jirta oo tirada badan sheegaysa waxadaana xasan bnu ciisa akhbarana ibnu mubaarak cabdullahi akhbarana malik ibnu miqwal qaala samictu alxakam bn cutaybata yuxadiu can cabdiraxmaan bin abi layla can kacb bni xujrata radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi mucaqibaatun kuwa cirbinaya salaadaha markii lala imaadoo la tukada kuwa cirbin ee salaadaha gadaashooda lala imaado laa yakhiibu ma hoogo qaa'iluhunna qofka la yimaadae ku hadla ow faaciluhunna qofka sameeya ma hoogo dubura kulli salaatin maktuuba salaad kasta oo farada gadaasheeda in lala imaado aaaauuna tabiixa soddon iyo saddex jeeroo subxaan allah waalaau waalaauuna taxmiida saddex iyo saddex jeeroo taxmiida alxamdu wa arbacun waalaauuna takbiira soddon iyo afar jeeroo takbiira allah akbar soomaalise u caddahay ah, ku caddahay marka riwaayana marka takbiirtii waxay ka dhigi soddon iyo afar oo markaa boqolkii sidaasi ku noqonayaan isku darkooda riwaayana sagaal iyo sagaashan markay noqdaan laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir ayaa boqol looga dhigi walamru fi dalika waasix intaba waa fiican tahay xadaana nasr bn caliy aljahdamiyu qaala xadaana abu axmedin qaala xadaana xamsatu zayaatu can alxakam bn cutayba can cabdiraxmaan bin abi layla can kacab bin cujrata can rasuuli اlahi sala اllah alيh wasalam qaal mucaqibaatun adkaar cirbinaysa salaadaha gadaashooda laa yakiibu qaa'iluhunna qofka ku hadla ma hoogo oo faaciluhunna qofka sameeya haddii laa yakiibu ilma hoogaayana bedelkeedii oo falaax iyo liibaan iyo sacaado iyo guul ah ayuu leeyahay aaaun aaaauuna tabiixa soddon iyo saddex jeer waaaun aaaauuna taxmiida alxamdu lilah waarbaun aaaauuna afar iyo soddon takbiira kibaarasho fii dubri kuli salaati salaad kasta gadaasheed qaala xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana asbaaq bnu muxamedin can camr bn qays ilmulaay can ilxakam bi hada isnaad qaala xadaanii cabdilxamiid ibnu bayaan alwaasitiyu qaal abarana khaalid bn cabdilaahi an suhayl bn abi salix an abi cubayd almadxijiyu qaala muslim wuxuu yidhi abi cubaydin mawla sulaymaan bin cabdilmalik weeye abi cubaydkaasi can cataa ibn yaziid laydi buu ka wariyay can abi hurayra can rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi man sabaxa allaha ninkii ilaahay u tasbiixsada subxaan allah waxay ka dhigan tahay ilaahay oo la nasahayo nusqaan iyo dhaliil iyo wax allaala wixii gaabin oo dhanba ilahay waa ka nasahay waa ka fogyahay subxaanah dhammaan ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisaba waa dhammaystiran tahay kamaal subuuxun quduus way ilaahay intuu nasahan yahay ayuu alla subxaana wa tacaala quduus yahay oo tahiran yahay man sabaxa laaha fii dubri kulli salaad salaad kasta gadaasheeda aaaaiinasaddeoddon jeer waxamid allah ilahay ku xamdiya aaaaiinasaddeoddon jeer wakabar allah ilaahay weynay allah akbarnaha aaaaaaiina saddex iyo soddon jeer fa tilka isku darkaasi tiscatun wa tiscuun waa sagaal iyo sagaashane wa qaala yidhaahdaa tamaam almia boqolka buuxinteeda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shay qadiir boqol kaga dhiga qufirad waxaa la dhaafi khadaayaahu dunuubtiisa wain kaanad haba ahaato ha gaadhsiisnaato midla zabadi albaxri badda abuurkeeda iyo hirkeedaba jazihi abaalmarka fiir <coughs> nabiga abaalmarka uu noo sheegay maxaa lagu helayaa oon ku heli dembigaadi baa lagu dhaafi haddii dembigaada la dhaafana jannaad geli ah. wax ka wan maa jira marka qofkii dembigiisa ilaahay dhaafay jannu gelaya madmuun waay bifadlihi wa raxmatihi waxadaana muxamed bnu sabaaxin qaala xadaana ismaaciil bnu zakariya can suhayl can abi cubayda can cadaa can abi hurayra qaal kaana qaala rasuul lah bimili sal slam baabuma sal allahu alayh ali wasalam baabu maa yuqaalu waxaa la dhahaya bayna takbiirati lixraam takbiirat lixraamka iyo walqiraati qirada la bilaabaya faatixada ka bilaaban dhexdooda waxa la dhihi takbiirat lixraam maxaa la dhahaa salaadda waxaa lagu galaa allahu akbar taas u horaysa waa rukni min arkaani salaad ka mid aho cala wey ijmac wey khilaaf kama taagno takbiiraha kalea waa sunno iyo waa waajib laisku hayaa takbiirat lixraam iyadu waa rukni marka takbiirta allah akbar tira salaada aad gasho intaad bismi raxmaan raxiim faatixada aada akhrinin maxaa u dhexeeyo la akhriyaa halkan culammada qaar waxay baabaystaan baabu istiftaaxi salaat istiftaax iyo baabu ducaai listiftaax ducada lagu bilowdo ama adkaarta lagu bilowda salaada intaan faatixada la bilaabin xadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaana jariir can cumaarata bni waqacqaac can abi zurcata bni camr bni jariir can abi hurayrata qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam nabig wuxuu ahaa idaa kabara fi salaa salaadda markuu allahu akbar dhoo galo sakata hunayatan wax yar buu aamusi jiray aamus buu ku cabiray macnaha qiradii iyo faatixadii la akhrinayey mayna maqal markaas si xagga maqal la'aanta u ka hadlayaa maanan maqli jirine wax marka hoos ah yuu ka hadlayaa wa ilaa aamus xaqiiqaa ma aha qabla an yaqra' intuunan akrinin faatixada ayuu xoogoo faatixadu ka aamusi jiro ka maqnaan jiray faqultu waxaanu yaa rasuul allah rasuul allow biaabii anta wa ummii hooyada iyo aabbahay lagugu furaye wixii dhibay kusoo gaari lahaa adiga hooyada aabbahay ha lagugu furtee ayagaa ku dhacdee wax walbaba nabi maxamed baan ka jecel lahay oo ka hormarinaynaa sala allahu calayh waaalih wasalam waxaa ara'ayta waxaad ii sheegtaa sukuutaka aamuskaada bayna takbiiri allah akbar markaad tiraada salaada gasho iyo walqiraa'ati qirada akrinteeda aad ka aamusto maa taquulu maxaad dhahdaa soo maarti inaan aamus jirin laa sukuuta fi salaad salaadda wax aamus leeda ma laha sakataadka xataa soo arooray oo cinda eh, markii faatixada la akhriyo iyo marka rukuucda qirada la dhameeye rukuucda udhexaysa sakataadkaas xadiidu sakataad waa la daciifiyey marka laa sakata fi salaa maa taquulu maxaad dhahdaa qaala wuxuu yidhi nabigu aquulu waxaan dhahaa allahuma baacid baynii ilaahu kala fogay aniga iyo wa bayna khataayaaya dunuubtayda kamaa baacadta saad u kala fogaysay bayna almashriqi qorax ka soo baxyo walmaqrib qorax udhac saad u kala fogaysay aniga dembigayna kala dheere allahuma naqiinii ilaahu idahir min khaطaayaya dunuubtayda kamaa sida yunaqa hawb abyadu marada cad loo dahiro min adanasi wasakda allahuma aksilnii ilaahu imeed min khaطaayaaya dunuubtayda iga dhaq biالthalji igu dhaq baraf walmaayi biyo qabow biyo caadiya walbardi biyo qabow intaba biالthalji wlmaay walbarad barad daxniya iyo biyaha qabow iyo ku baraf gaadhsiisaan iyo biyo maa oo mutawasita iska caadiya <clears throat> ducadan ayadaa waxaa la dhahaa ducaa اliftitaax wahuwa asaxu maa warada fii ducaa istiftaax asaxu maa warada fii ducaa alistiftaax istiftaaxa marku salaada nabiga galo adkaartuu la imaan jiray ama waxyaalaha uu qirada ka hormarin jir way badnaayeen tana ugu asaxsan fi saxiix buhaari wa muslim bay kusuganta buhari muslim bay kusuganta midda kusoo xigta xagga sixada waa midda wajahtu wajiya liladii fadara samaawaat la akrinaayo iyo saddexda labada aayadada ka dambayso wajahtu wajiya liladii fadara samaawaat walarda xaniifan ومأرم مشركي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين taas waay marka taasna fi saxiix muslim ay ku sugantah xagga sixada mugda sunanka ku soo arooray ayaa ugu yar oo ah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk laakiin alimaam ibnuqayim raximah llah middan uu fadilayaa uu rajaxayaa xagga wuxuu leeyahay muxtawahaya waxay ka cumbaarsanta marka laga fiiriyo tasbiix iyo tawxiid bay ka hadlaysaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacala damila hoodiista ah, marka tanaa fadli badan buu leeyahay laakiin xagga sixada tanba waa duco iyo ilaahay oo laisku dhiibi subxaana wa tacaala waa nooc oo kamida laftirkeeda tawxiid kamida wey iyo cibaadada saddex marka qaybood bay ducadan ka kooban tahay oo si u kala horhoraysa waad rabtaa muratab wey saddexduba waa muratab midda hore hore martabatu almubaacada iyo martabatu taqniya iyo martabatu lqusli baa la dhahaa martabatu lmubaacada waxaa weeye in marka horeba dembigiiba aadan ku dhicinba oo ilaahay uu kaa ilaaliya dembigii kudhiciddiisiba waa martabada koobaad wey martabada labaad oo martabatu taqniya la yihahdaa dembigii qofka waa ku dhacay waa toobad keenay waa istiqaarsaday dembigii waa laga waa loo dhaafay laakiin weli ahartii iyo boogtii iyo murugteedii iyo saamaynteedii iyo waxbaa kudadambeeya allahuma qsilii wa martabat lqusli oo aartii ayay dhaqaysaa dhaqaysaa wey marka ilahu dambigaa naga foge oo naga dhaq kadibna wixii raada nagu soo harama biyahaasi talajka iyo bardiga nagaa dhaq kamaa taa hore waxaa naqini tanna waxaa wey iqsilnii waay culimmada sidaasay qaar u kala qaadaan xadaana abubakr bin abi shayba ibnu numayr qaala xadaana ibnu fudayl xa xadana abu kamil xadana cabdاlwaxid yani bn ziyaad kilahuma can cumaarata bn waqaca bihada isnad naxw xadiidi jariir qaala muslim wuxuu yidhi waa musanifkee waxudatu buu ku leeyahy waxaa la ii sheegay waa qofka u sheegay majhuul waa marka jahaala ku sugan qofka u sheegay lama yaqaano xuduustu waxaa la ii sheegay mamnuun lmajhuul waay halkaa marka waxaa la dhahaa jahaala gashay dhinaca kalena tacliiq weeyaanoo muslim sheekiisi noomuna sheegin marka waa tacaaliiqda muslim bay ka mid tahay way yar tahay wixii tacaaliiqi ee muslim ku soo aroora dhowr iyo toban bay qaarkood gaadhsiiyeen sida bukhaari oo kale ma aha tacaaliiqdiisa gaadhaysa boqol iyo ka badanba ama saddex boqol qaar ay gaadhsiin karaan marka laakiin waxba nama yeerayso sababtoo ah ayadoo marfuuco musnado oo mutasila ah ayuu musanifku in badan noo soo sheegay saas darteed waxba dhib ma lah waxuditu can yaxya bn xasan wa yunas bn muadib wagayrihima qaaluu inay dhaheen xadaana cabdulwaxid bn ziyad qaal xadaanii cumaara bn qacqac qaal xadaana abu zurcata qaal samictu aba hurayrata an maqlo yaquulu le kaana rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu ahaa idaa nahada min alragcati aaniya ragcadda labaad markuu ka kaco istaftaxa alqira'ata qirada wuxuu ka furan jiray bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ragcadda hore haddii ragcadda labaad alxamdulilah lagu furan jiray midda koowaad maxaa lagu fufurtay ducaauliftitaa ducaauliftitaa baa lagu furtay oo ka horaysa faataxada laakiin ragcadda labaad markuu kaco wax kale lama akhrinayo ducaauliftitaa kale la imaamayst laakiin tacawud iyo acuudu billahi min ashaytaan arajiim markii qur-aanka la akrinaayo in lala imaado culimmada qaarna way ka qaateen ragcaddu walbaba inaad tacawudka la imaan acudu billahi min shaytan rajim bismi lah alxamdulillah rabbil aad dhehayso taas ayaa dhib ma walam yaskun mana aamusi jirin nabigu marka uu kaco ma aamusi jirin toosba u faatixada u bilaabi jirin وxadثnي زهير بن xرب qال xadثna cفان بن مسلم السفاr xadثna xmاad أخبرna qتاadة وثابت وxumayd can أنس أنa رaجuلa nin yaa jaa yimid masaajidka nabigu yimid nabigoo salaada ku jira fadakla الصفa safkii buu galay wاlxaal qad xafaزahu النفsu uu neef qabatoobay waa soo yar orday xoogo isagoo marka hinraagaya hinraagi oo neef qabataysan oo fuufuuf leh ayuu safka soo galay faqaala markaasu wuxuu yidhi alxamdu lilah xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih ayuu yidhi soo neefdhabaaya alxamdu lilah ilahay oo mahad iskale xamdan mahad kaiiran fara badan ayiban ayibaho wanaagsanoo wax dhaliila aan lahayn mubaarakan la barakeeyey fiihi xamdigaasi falama qadaa rasuulu llah nabiga markuu bogay calayhi salaam salaatahu salaadiis qaala wuxuu yidhi ayukum lmutakalimu waa kuma midkiina hadlay bilkelimaati kelimaadka ku hadlay ila nabigu wuu maqlaye dhagaha arkaysa khiyaar la'aan yaa wax ku maqli adoo u qastin baad maqli marka dhagii baa kuu furan waxbaad maqlaysaa salaadaad ku jirtay eed khushuucsaneed haddii wax la hadlo dhawaaq u yeedho dhawaaqaa dhagihi bay gelayaan adiga oo aan waxbaba iska celin karin ayakun mutakalim kelimaad kelimaadkaas yaa ku hadlay iyuu nabigu yidhi calayh salaam nabigu waa laga haybaysan jiray waa laga heybaysan jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam <clears throat> fa arama alqowmu qowmkiibaa aamusay dhammaantood shibay dheheen kii hadlana wuu aamusay kuwa kalena inay dhahaan hebel buu ahaa way ka aamuseen faqaala nabiga wuxuu yidhi ayukum lmutakalimu war hadlay kee weeye biha kelimaadka kay ku hadlay kee ahaa cabsi baa jirta oo maxaa dhacay ma la qabsan doonaa fainahu lam yaqul shay ba'san wax dhibaataa muunan ku hadlin ninkaa dhibkumuuna hadlin yuunan cabsanin qofka asaga hays sheega waliba bishaara loo hayaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ji'tu waan imaaday nabi allow waqad xafazanii nafasu anoo neefta maarata ay qabatay oo neef qabataysan faqultu kelimadaasaan ku hadlay ilahay baan ku camdiyay adaan ka soo gaaray ragcaddii faqaala nabiga wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay inaa cashara malakan labiyo toban malak oo yabtadiruunaha u kala ordaayo ayuhu midkoodii yarfacuhaa koryee labiyo toban malag oo u kala ordaayo midka qaadi ee samada geyn ee xag alla u qaadi ee meeshii lagu talagalay acmaasha saalixada iyo jazahooda tabaarkooda la geynto yaan arkay u kala ordaaya xafadadiina maaha kuwa xafadadahae wax qori jiray maahe waa kuwo kale oo sayaaxiin la yidhaahdo ina lilaahi malaa'ikatan fudala yaa soo aroortay malaa'ig dheeraada ah, oo kuwan katabada katabadahe mar walba wax naga qora ilaahay uu noo wakaashay kuwaasi kuwo dheeraadka ahoo meelaha dikriga iyo khayrka iyo wanaagga markay imaadaan la ordaayadana way jiraan marka labayo toban malaa'ig baan arkay bu u kala ordaaya kelimadaas fiiri si qiimaheeda intay dhan tahay fiiri fi lxadiidi waxaa ku sugan mucjiza lilnabiy wa karaamatu liwaliy ayaa ku sugan ninkaas saxaabiga ah hadalku ku hadlay ilaahay si uu karaameeyey ee u noqotay kelimo cadiim ah oo ilaahay halkaa uu gaarsiiye oo malaa'igtii ay usoo degtay oo qaaday waa min karaamati alawliyaa mucjizada nabiga calayh salaam baa ka sii daranoo malaa'igtiiba uu indhaha saaray la ordaysa camalka saalixa ee qaadaysay yaa rasuulka la tusay sala allahu caleyh wasalam xadaana zuhayr bn xarbi qaal xadaana ismaaciil bn culaya ahbarana xajaaj ibn abi cumaan can abi zubayr can cawm bin cabdillahi bn cutba can ibni cumar cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma qaal baynamaa naxnu annaga oo nusallii tukanayna maca rasuulilah nabiga maciisa calayh salaam id qaala rajul ninba wuxuu yidhi min alqowmi ka mida allahu akbar kabiira waa mid kale allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan wa asiila ayuu yidhi adkaartan waxaa la akhriya oo maalmaha ciidda ah salaadaha gadaa salaadaha markii la galana waa lala imaadaa arrinkanuu la yimid faqaala rasuulula nabiga alay slam baa wuxuu yidhi man ilqaa'ilu waa kuba midka ku hadlay kelimata kada wa kada kelimadaasi ah, allahuma kabiira alxamdulilah kaiira subxanala bukratan waasiila kelima cadiima weeyaan oo aad iyo aad u qiimo badan oo ilaahay takbiirtiiyo weynaynta u weynaynayay kabiira allah akbar kabiira ayuu raaciyey weyn weynanka ilaahin baa garan kara alxamdu lilahi kaiira intay dhan tahay kaiirantaas ilaahin baa garan subxaan allahi bukratan waasiila ayaduna intuu maalin iyo habeen ay jiraan subax iyo aroor subax iyo galab oo idil intaas soconaysa marka waxaa weeyaan dikrigan waa dikri mudaacaf ah labalaaban dikri labalaaban wey inta uu labalaaban yahay buu ajirkuna sii labalaaban yahay waxaa soo aroortay inuu ilaahay ku leeyahay malaga malaga markuu yidhaahdo sidan yidhaahdo alxamdu lilaahi kaiira iyo allah akbar kaiira uu ku dhaho ayuu ilaahay wuxuu weydinaya yaa rab seen qoraa kaiiran buu yidhi kaiiran tira go-an muuna sheegin kaiiran xaggeebay ku daba dhammaan yaa yaqaan seen qoraa markaasuu wuxuu ilahay leeyahay uktub kamaa qaala cabdii kaiiran sida addoonkaygaba uu kaiiran u yidhi ama u qor ha kaiirantiiba marka haddii ilahay unbaa garan katarada intay dhan tahay wax weyn baa marka qofka u horeeya war waa kuma qofka hadalkaa yidhi buu nabigu yidhi qaala rajulu min alqowm nin baa yidhi ana anigu hayaa rasuula rasuul allow qaala wuxuu yidhi cajibtu lahaa waxaa la yaabay kelimada aad ku hadashay futixad lahaa waxaa loo furay abwaabu samaa'i samada albaabaheed oo dhan baa loo ballacay qabuulkii wey waa la aqbalay wey ilah yascadu lkelimu ayibu walcamalu saalix arfacuhu wey camalka saalixa iyo kelimada ayibada ilahay baa loo koryeelaa oo xagga allah loo qaadaa subxaana ilaahay ila subxaanah wa tacaala waa culuwun caalim caali min khalqihi subxaana khalqigiisa waa ka sarreeya waa nasiib daro inuu qofku uu yidhaahdo ilaahay meeluu jiraba ma garanayo uu garan waayo ilaahiisi ilaahiisi meeluu jirabuu garan waayo oo yidhaahdo meella ilahay laguma sheegi karo meella ilahay laguma sheegi karo arrinta nasiib darro wey qof meel cidla aho maran caabudaayo waswaas dilay wey ilaahay subxaana wa tacala saa iscadeeyey oo sheegay meeshuu jiro iyo meeshuu ku sugan yahay iyo caradu meeshuu ku istiweelay subxaana khalqiisa o inuu ka sarreeyo khalqiisa ma ixaadeeyo ilaahay mana koobo asaga ka wara sarreeya subxaana subxaanahu wa tacaala culuw iyo sarrayn iyo istiwe asaga uunu garanaya kayfiyadada inaga aadan aqoonin laakiin siduu ilaahay u sheegay naftiisa ugu tilmaamay nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam muuna ta'wiilinin kama leexinin siduu ugu tilmaamay ilaahiisa asagaa ugu yaqaana rabbiye ayaa annagana raacaynaa inagoo aaminsan oo caqiidaysan laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir in ilaahay wax shabahayo khalqigiisa una jirin wax ilaahay khalqigiisa oo shabihi inuusan jirin oon tashbihi uu ka fog yahay subxaana haddana dhinaca kale inaan tacdiil la imaano oon ta'wiilinno oon leeleexinno arrinta ayadaa baatil weeyaano ma bannaana amiruuha kamaa jaaa sideedaa lagu marayaa sideeday sax ku tahay oon ku rumaynaynaa oonan ka leexleexinaynin tashbiihna waan iska ilaalinaynaa inaan waxaan kaloo iska ilaalinaynaa siduu ilaahay yidhi inaan ee dhahno dhinacyo u laleexanno waxaa dhici karta sidaan dhahno warkaasan looguma dirsanin kama hadlin nabi maxamed sidaasuu ku maray saxaabaduna sida ay nabiga kaga maqleen qur-aan ku arkeen carab bay ahaayeene ayay u fahmeen oo u qaateen ah, sidaasay u fahmeen u qaateen qaala ibnu cumar wuxuu yidhi famaa taraktuhuna kama tegin mundu samictu rasuul allah nabiga sidaan intaa ka maqlay laga soo bilaabo yaquulu dalika maalintaasi hadalkii ninka warkiisii wuxuu u noqday war rasmi ah oo la qaadan oo lagu camalfali markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ajirka ku sheegay ee uu yidhi waa kelimaad qiimo badan markaase waxay noqdeen min adkaari nabawiya adkaarta nabawigeed ee diinteenna iyo shareecadeenna ay qarirtay ayay ka mid noqdeen markaas saxaabiga leeyahay intaa nabiga ka maqlay ma dhahayo intaa ninkaa ka maqalay ninkaa warkiisii wuxuu marka hore uu iska ijtihaaday laakiin warka war nabi buu noqday sala allah alay wasalam baabu istixbaabi ityaani salaat salaada in la imaada biwaqaarin deganaan wasakiina xasilooni wanahyi waxaa la iska reebayaa can ityaaniha salaadda in la imaado sacyan orod salaadda markii la imaanayo maxaa yeelay qofka salaadda u socda salaad bubu ku jiraaba li ajir salaad buu leeyahay waa u ku jirtaaba lugtaad qaadana dembi baa lagu dhaafay toona darajaa kor laguu qaadaya sidaasaaba kuu socota marka ciyaar iyo boodbood iyo iyo muxuuha meelo fiirfiirin iyo iska ilaali biwaqaarin waqaarku wuxuu ku dhacaa jawaarixda iyo xubnaha sakiinaduna waxay ku dhacdaa qalbiga huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi lmuminiin sakiinada waa qalbiga marka qalbiguna waa xasiloon yahay oo khushuuc iyo iballaab iyo deganaan baa ku jirta qalbigii xubnihiina waqaar iyo deganaan baa ka muuqdaoo wax ciyaar iyo boodbood iyo meela fiirfiirin ah midna kuma jirto wanahyi waxaa la iska reebaya can ityaaniha saxya orod in lagu Ah, xoogow salaadda markaad imaata adoo soo ordayna neefdhawa aad ah, dhowayso oo xadda gaadhaafsiisan ah, xoogow salaadda khushuucdeeda wuxuu ka dhimayaa ninkii haddaan soo marray xafasahu nafas heerkii markaasi xumaa inuuna gaarin ijtihaadkiisa loo baayey wixii wanaagsanaa uu la imaadaan lagu abaalmariyey waan soo marray iyaduna waan soo marray ahlucilmiga qaar ka mida waxay leeyihiin haddii aadan xadda uuna dhaafsiisnayn orodka ood is leedahay ka gaar rukuucda dhibaato male xoogow inaad yar dhaqaaqdo ama ad yar orodaqaa saxaabada ka mida ah way yar ordi jireen laakiin waa inay leeyihiin wax markaasi neefdhow ah iyo wax khushuco ka qaada midna igu dhici mayso oo xaddaa ma gaarayo xaddaa ma gaarsiisni laakiin daahirka xadiidka nabiga sal allah alay wasalam ayaan ku soconaynaa xaddaana abubakr bin abi shayba wa camru naaqid wa zuhayr bnu xarb qaaluu xaddaana sufyaan bnu cuyayna can zuhri can saciidin can abi hurayrata can nabi xa qala xadaanii maxamed bn jacfar bn ziyaad qala akhbarana ibrahim bn cali ibnu sacdin can الzuhriy can saciid bn abi saciidin وabi slma can abi hurayra can الnabiy salى اllah alيه wasalam xa qaala waxadaanii xalmanat bnu yaxya walafdu lah qala akhbarana ibnu jurayjin ibn wahbin dhe qala akhbarana yunas an bn shihaabin qala akhbarana abu salam bn cabdiraxmaan الzuhri ana aba hurayrata radi allah canhu qaal samictu rasuul allah nabiga alayh salam baan maqlo yaquulu leh ida uqiimat الsalaa salaaddii markii la aqimo falaa tatuuha imaanina tascawna idinka oo ordaya salaadii aqamkii baad maqasheen waxaad marka garanaysa aqamka in la maqli karo banaanka laga maqli karo oo meel qofku ka soo ordi karo oo ka fog masaajidkii iyo salaadii in aqamka laga maqli karo ayaad ka qaadan oo sida aadaanka loo kor loogu qaado ee mikrofoonka lagu aadaamo aqimkana waa loogu aqimi karaa waa loogu aqimi karaa wax dhibaataa ma laha bale waxaa weeyaan aadaankuna waa iclaam dukhuulwati waqti salaad salaadda waqtigeeda inuu gala baa lais ogeysiinayaa aqimkuna waa iclaam waqtu dukhuuli salaad taa waxay ahayd dukhuulu waqti salaad waqtiga salaaddaa la galay tanna salaaddii baaba la gelayaaba labadaba waa iclaam wey labadaba waa iclaam iyo ogeysiin wey ida uqiimat isalaad falaa taatuuha imaanina tascuun idinkoo ordaaya wa atuuha imaana tamshuun idinkoo socda wa calaykum korkiinuna uu yahay asakiina deganaan xagga qalbiga iyo khushuucda iyo waqaarkii xagga jarawaalixdaha famaa adragtum waxaad ka soo gaadhaan imaamkii fasalluu la tukada wamaa faatakum waxayna dhaafana fa atimuu dhammaystira buu nabig sal la alay slam taam yeela famaa adragtum fasalluu halkaa famaa adragtum fasalluu waxaa laga fahmaya markaad masaajidka soo gasho imaamkii oo salaada ku jira aada u imaato meel allaala meeshaad ka soo gaadho kula qabso ama ku xidho meel alla meesha ka soo gaadho maayo dadka qaar imaamkii oo sujuudsan hadday u imaadaan way taagnaanayaan ilaa way taagnanayaan ajir weyn baa dhaafay ajir ay ka soo gaareen oo haleeli kareen ayaa dhaafay famaa adragtum wuxuu yidhi famaa adragtum fasalluu markaad waxaad ka soo gaadhaan iyo meel allana meesha uu maraya kala qabso intaasaaba laga yaabaa ajir dheeraada iyo hawaabi qabuul inuu ilaahay kaa siiye wamaa faatakum waxayna dhaafana fa atimuu dhammaystira itmaamkuna waxaa weeyaan waa shay lala imaaday oo horreeyey wixii ka dhimanaa yaa itmaam la yidhaahdaa itmaam haddaad maqasho dhammaystir goormay imaani waxbaa soo socda hadde faatimu taam yeela wamaa faatakum faatimu iyo faqdu labadaa riwaayadood bay culammadu ka hadlaan oo jamhuurulculamaa waxay qabaan qofka masbuuq ahee salaadiisa ragcaday wax lala dhaafay awalu salaatihi maa adraka awalu salaatihi maa adraka salaaddiisa awalkeedu waa midda inta uu soo gaaray wey intuu imaamka ka soo gaaray ayaa awalkii ah jamhuur اculamaa min alaimati alaaa abu xaniife mooyeene inta kale sidaasay qabaan imaamkii oo laba ragcadood tukaday ceshihii baa soo gaadhay labadaa ragcadood oo ceshaha ka soo gaadhay waxay ka dhigan tahay ragcaddaadii koowaad iyo taadii labaad bay ka dhigan tahay markii uu salaada ka baxo labadaad la imaanaysana labadaadii dambaysay weeyaan meeshaad ka soo gaadho unbaa tartiibkaadii baad ku soconaysaa laakiin abu xaniifa wuxuu leeyahay ma ahee maqluub wuu qalbiyey maqluub waa dibagedisanta oo imaamka sooma maraayo laba ragcadood haa labadaa ragcadood maxay yihiin waa labadii u dambaysa ma aha adna labadii kugu dambaysay wey labadii kugu dambaysay baad soo gaadhay addaa'an imaamka la soo gaadhay markuu ka baxana labadii u horraysay oo ku dhaaftay yaad soo qadaynaysaa oo famaa faatakum faatimu wama faqdu faqduubaas yaa imaatay riwaayo kale oo la yidhahda faqdu faqduudaas wuxuu ku cumbaaray macnaa qadaa wax tagay oo la qadaynayo labadaasi maxaa u dhexeeya farqi ah lkhilaaf maxay tahay qoladan jamhuurta iyo abu xaniifa maxaa amaro dhexaysa oo la taaban karaayo murankan iyo khilaafkan maxaa farqiga dhexeeya farqiga udhexeeya waxay ku caddaanaysaa haddaan dhahno fa atimu oo qolada leh ragcadihii uu ka soo gaaray baa koow iyo laba ragcadihiisa hore ah marka imaamka uu bogo labada ragcadood gadaal kaga imaanayo faatixada unbuu akrin faatixadii unbuu akrin ilaan waa labada ragcadood dambe labada ragcadood dambe faatixada unbaa la aqriya waxba qaro laguma daro oo suuradda lama raaciyo waa soo marray faatixa waa suura waxaa iska leh ragcadda koobaad iyo talabaad marka labadii dambe weeyaan labadii dambena faatixada unbaa akrin laakiin qolada le faqdu waxay ka dhigan tahay kuwa qadeeya labada ragcadood imaamka aad ka soo gaadhay waa labadii dambe oo sanaad ku raacday labada dambeed la imaanaysana waa qadoo labada ragcadood hore ee kaa tagtay weeye haddaad waxaad bilaabaysaa jahrigi qiradood la jaharto faatixadood akhriso suuradood ku darto intaba labada ragcadood wixii lagu yaqaanay baad marinaysaa hadihi amarat alkhilaaf laakiin faqduudaasi waxay ku fasireen jamhuurtu fa atimu oo alqada macnaheedu ma aha qada maafaat wax tagay oo la qabayn oo wakhtigiisi tegay ma ahee macanaa alityaan la imaashaha qado lagu magacaabaa faqadaahunna ilaahay subana alitmaam faatimu bay leedahay faqadaahunna sabca samaawaat qadaahunna ilahay wuxuu taam yeelay sabca samaawaat faidaa qadaytum manaasikakum markii aad taam yeeshaan camalkii xajka faidaa qudiyat isalaatu salaaddii markii la taam yeelo marka alqada huna marka faatimu iyo faqdu way isfasirayaan isku mid qaala xadaana yaxya bn ayub wqutayba bn saciid bn xujr can ismaaciil bn jacfar qaala ibn ayub wuxuu yihi xadaana ismaaciil qal akhbarani alcala can abihi can abi hurayrata ana rasuula allah nabig alay slam qaal idaa fuwida lisalaad salaadda markii loo aqimo oo aqimkii uu dhaco falaa ta'tuuha imaanina wa antum idinkoo tasxuuna ordaya wa atuuha imaada wa calaykum sakiina idinkoo degan famaa adragtum waxa soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum waxayna dhaafana faatimuu dhammaystira faina axadakum axadkiin ida kaana yacmudu ila salaa salaad markuu u soo qastaayey uu socdo fa fii salaatin buu ku jira wax dhaafay ma leh ajirkii salaadda yuu leeyahay salaad buu ku jiraa marka qof salaad ku jira ma ordo xadaana maxamed bnu raafic xadaana cabdirasaaqin xadaana maxmar can hamaam bni munabihin qaal haadaa warkan soo socda maa xadaana abu hurayra can rasuulilahi uu nooga sheegay fadakara axaadiia buu sheegay minha waxaa ka mid ah wa qaala rasuulula nabigu inuu yidhi calayhi salaam ida nuudiya bisalaa salaadda markii loo aadaamo faatuuha imaada wa antum tamshuun idinkoo socda intaa waan inii ogolya shareecada ogolaatay wacalaykum sakiina xasilooniya deganaana ha ka muuqata qalbigiinna iyo daahirkiinaba famaa adragtum waxaad gaadhaan fasalluu tukada wamaa faatakum waxayna dhaafana faatimu dhammaystira qaala xadana qutayb bnu saciid xadana fudayl iyo yaxni bnu ciyaad can hishaam xaa qaala waxadana zuhayr bn xarb walafdu lah qaala xadana ismaaciil bn ibraahim qaala xadana hishaam bnu xasaan can muxamed bnu siriin can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi idaa fuwida bisalaati salaadda markii la aqimo falaa yasca yuuna ordin ilayha xagga salaada axadukum axadkiin yuuna usoo ordin walaakin iyomshi ha socdo wa calayhi korkiisa asakiinatu deganaan xagga qalbiga oo khushuuca iyo walwaqaar deganaan xagga xubnaha intaba ha ka muuqato salli tukadeenna maa adragta waxaad soo gaadho waqdin la imow maa sabaqaka wixii ku dhaafana la imow abu xaniifa qadaa buu leeyahay xadaanii isxaaq bn mansuur akhbarana maxamed bn mubaarak الsuuri xadaana mucaawiyaة bnu salaam can yaxya bn abi kaiir abaranii cabdulaahi bn abi qataada ana abahu ahbara qaala baynamaa naxnu nusalli anagoo tukanayna maca rasuuli laahi sal اllahu alayh waalih wasalam nabiga la tukanayna fasamica wuxuu nabigu maqlay jalabatan jaanqaad qacafqacaf iyo jaanqaad buu maqlay iyo dad didaya faqaala wuxuu yidhi maa shaanukum muxuu ahaa xaalkiina dididdii iyo shanqadhiinna maxay ahayd ilan waa la garan qof soo ordaaye qaaluu waxay dhaheen istacjalna waxaan usoo degdegaynay ila salaati salaada qaala wuxuu yidhi falaa tafcalu ha yeelina sidaas idaa ataytumu salaata facalaykum sakiina deganaan iyo xasilooni ku imaada hordina famaa adragtum waxaad soo gaadhaan fasalluu tukada wamaa sabaqakum waxayna dhaafana faatimuu dhammaystirta waxadaana abu bakr bn abi shayba xadaana mucaawiya bn hishaam xadaana shabaab shaybaan bihada اlisnaad wallah aclam bilahi towfiq sal اllah wslm ala nabiyina mxamed ilaahuma barke waqtiganaga oo kitaabka noo dhamaystir sal allah waslam